bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslma wbaarak عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi أجmaciin waalifu taaniihi dulqasri mataa zaada calىa arbacatin lan yahbutaa wacinda tasgiiri xubaara khayiri bayna alxubayra fadri wاlxubayiri wardudi aslin haaniya laylan qulib faqiimatan sayir quwaymatan tusib washada fii ciidin cuyaydun waxuutim liljamci min da maali tasgiirin culim wاlأlifu الثaanي اlmasiidu yujcalu wawankadama alaslu fiihi yujhalu wakamil ilmanquusa fi الtasgiiri maa lam yaxwi hayra taa'i ثaaliثan kama waman bitarkiibin yusagiru اktafaa biاlasli kalcudayfi yacni اlmicdafaa wakhtim bita ta'niiثi maa sagarta min mu'anaثin caarin ثulaasiyin kasin maa lam yakun bitaa yuraada labsin ka shajarin wabaqarin wakhamsin washada tarkun duuna labsin wanadar laxaaqutaa fiima hulaaثiyan kahar wasaharuu shuduudan اladilati wadaa maca alfuruuci minha taawati waalifu taaniii aliftii alifta oo dulqasri gaabin u saaxiibi mataa zaada alifkaa marka uu ka bato calaa arbacatin afar lan yahbuta sugnaan maayo wa cinda taskhiiri xubaaraa wakhayir doorqaado cinda taskhiiri xubaaraa xubaaraa taskhiirinteeda agteeda waxaad u door qaadataa bayna alxubayraa iyo walxubayir u door qaado fadri ogow waxaan ku soo jirnay baabu taskhiir wuxuu ka hadlayaa halkani alifu ta'niis ismi ay ku jirtaa haddii la taskhiirinayo sida la yeelayo alifu ta'niiska laba u kala qaad mamduudda iyo maqsuura mamduudda haddii ay tahay wuu ka soo baxay oo eh, siddeed arrimood dhistii taskhiirkii fucaycil bedelayo isla markaana dan aan laga lahayn qaybta dambe wax bedeliye dabajiitami munfasil lagu tirinayuu soo sheegay wa alifu ta'niifi xaydu muddaa wataa'uhu munfasilayni cudda waa yahay maqsuura haddii ay tahay alifta uu imow Ah, maqsuurada laba u qaybi qeybi alifutaniis maqsuuraa ismiga ay ku jirtaa laba u qaybi raabica inay tahay iyo ka badan inay noqoto raabica haddii ay tahay waa soo sheegnay waa la daayini la xadfi maayo sideedaa loo daayin oo afar arrimood yaa u taskhiir xarafka ku xiga la fadxinayo ayay ku jirtay xamraa ah xumayra ah ayaa lagu taskhiirinayay waa haddii ay raabica tahay waxaan u jeedaa xubla xubayla ayaa lagu taskiirinayay waayahay alifutaaniidka maqsuurada ah raabica haddii ay ka badato oo khaamise iyo wax ka badan ay noqoto waa la xadfi ismiga ay ku jirta qarqaraa taskiiri baa lagu yidhi qurayqinaa ku taskiirini luqayzaa taskiiri baa lagu yidhi luqayhiz ayaad ku taskiirini aliftiina waad xadfi marba haddii ay raabica ka badato ee khaamise iyo wax ka badan noqoto waa la xadfi war kale ma jiro allay hal mas'alu musanif ka soo istinooday masaladaa waxa weeye ismigan alifutai ee alifu taniidka maqsuurada ay ku sugan tahay alifu taniidku hadday khaamiso tahay alif zaa'idoo kalena kelimada ay ku dhex jirto alifu taniidka waa khaamisa kama badna alif zaa'idoo kalena kelimada way ku sugan tahay labaa kuu bannaan aliftaa zaa'idkee kale inta aad xadafto alifu ta'niidkii raabica inay noqoto la daayo iyo aliftii zaa'idka ahaydee kale inta la daayo alifu ta'niidkii in la xadfo labadaasaa bannaan miiaal xubaara ayuu ku miaaliyey musanifka xubaara waa juglayda shimbirka juglayda la yidhaahdo xubaara alifta u dambaysa waa alifu ta'niid waana khaamisa alif kaloo zaa'idena way ku sugan tahay kelimadoo dhexda taallo waxaa kuu bannaan alifta hore xadaf marka aad xadafto alifu ta'niidkii raabicay noqoni baaqiyeel sida xublaa oo kale xubaylaa dhaho xubayraadhi aliftii zaa'idkii ahna waad xadaftay waa kuu bannaan tahay waxaa kaloo kuu bannaan aliftii dhexda taalle inta aad baaqi yeesho mar haddii aad baaqi yeesho khaamisay noqoni alifu ta'niidkii alifu ta'niidka xadaf oo xubayir ku tashiiri xubayr hadda aliftii maadaama yaa u tashiir ay ku xigto ya baa loo bedeli labadii ayaana laisku idqaami xubayir bay ku imaan xubayir iyo xubayra labadaa midkaa doontaad ku tashiirin intaasu ujeeda wa alifu taniii tanii aliftii alifu taniidka oo dulqasri gaabin u saaxiibi mataa taazaada marka uu ka bato calaa arbacatin afar xaraf lan yahbuta sugnaan maayo wakhayir doorqaado cinda tashiiri xubaaraa tashiirinteeda agteeda waxaad u doorqaadataa bayna alxubayraa oo alifta hore aad xadafto iyo walxubayir oo alifu tacniidka aad xadafto aliftii horena yo aad u bedeshood yo aad tashiirku idqaamto fadri ogow wardud liaslin aaniyan laynan qulib faqiimatan sayir quwaymatan tusib washadda fii ciidin cuyaydun waxutim liljamci min daa maali tashiirin culim walaalifu aani lmasiidu yujcalu wawankadaa malaslu fiihi yujhalu wardud u celi aaniyan aaniga oo laynan layn ah aaniga oo quliba la soo gadiyey liaslin ilaa aslin asal u celi fasayir qiimatan qiimo ka ehaysii quwayma tusib xaqaad asiibiya washadda shaad weeye cuyaydun fii ciidin ciid ayuu shaad ku yahay waxutima waxaa loo waajibiyey liljamci jamc waxaa loo waajibiyey min daa ibdaalkaa xaal u yahay maa wixii culima litashiirin taskhiir loo ogaaday wlalifu alif athaaniya ee labaadoo almasiidu zaa'ida yujcalu waa laga yeeli waawan waaw ayaa laga yeeli maa kii alaslu fiihi asal dhexdii ku sugan yujhalu jaahil laga yahayna kadaa asla waa lamide mide halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi tasqiir saddexda wasanee uu ku yimaado saddex arrimood bay isaga mid yihiin awalka in la daminayo aaniga la fadxinayo aalidkana yaa u tasqiir la dhigayo saddexda arrimood isaga mid bay ahaayeen ulaai haddii la taskhiirinaye takyiirka lagu samaynaya saddexdaa keli ah wey waayo raabica xarfulciraabki ayuu noqonaya eh, rubaaci iyo khumaasi haddii la taskhiirinayo waxaa u raacayaa tabdiilkaasi afa saddexdaa arrimood waxaa u raacayaa raabicoo la kasriyo ya-da waxa ka dambeeyaoo la kasriyo afartii masalo laga soo istinooda mooye waayahay halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmat ullaahi calayh xarafkii aaniga ahaayee la fadxin lahaa awalkii waad goday aanigii in la fadxiyaa la doonayaa aanigiiaa xarfulcillo reebanba ah aanigii aad xarakeen lahayd waa alif reeban ama wow reeban ama ya reeban maxaad ku samayni labaad u kala qaadi xarfulcillahan aaniga yaallo asal inuu ka soo gadoomay iyo inuu zaa'id yahay labadaa u kala qaad asal haddii uu ka soo gadoomay asalkiisa u celi wuxuu ahaan jira u celi wowbuu ahaan jira wow u celi ya buu ahaan jiray ya u celi miiaal baabun ayaa taskhiiri lagu yidhi hee baab xarafka labaad alif reeban weeye aliftaana asalkeedii wow buu ahaa wownimo u celiyo buwaybun ku taskhiiri naabun ayaa taskhiiri lagu yidhi nuyaybun ku taskhiiri ilaa aliftaana asalkeedii ya buu ahaa qiimatun taskhiiri baa lagu yidhi qiima xarafka labaad ya reeban weeye laakiin wowguu ka soo gadoomay quwayma wownimadiisa u celiya oo quwaymatun waa yahay alla ilahi waxaa shaada ciidun oo min alcawdi ka yimid oo aaniga wowguu ahaan jiray ya baa loo bedelay kasraha fada la kasriya darteeda ayaa loogu bedelay markay taskhiirinayeen yanimadii bay u daayeen wow uma ayan bedelin laakiin waa shaad cuwaydun inay yidhaahdaan ay ahaydee cuyaydun bay ku taskhiiriyeen waa yahay xarafka labaadee reeban asal haddii uu ka soo gadoomay asalkiisaa loo celini hadduusan asal ka soo gadoomine zaa'id yahay xarafka labaad waa zaa'id zaa'id haddii uu yahay iyo waxaa la mid ee eh, majhuulul asli haddii uu yahay asalkiisa lama garanayo iyo hadduu zaa'id yahay labadaa isku dar waaw ayaa loo celinaya labadaa jeerna miiaal daaribun tashiiri baa lagu yidhi hee daarib aliftan ku jirta waa zaa'id daraba kuma ayaan jirin alifta ismiga faacil ayaa keenay soo ma aha wow u bedela duwayribdhe waa yahay hadduu majhuulatlsli yahayna waa la midoo caajun oo kale weeye caajun oo foolmaroodiga ah aliftani meel ay ka soo gadoontay laba yaqaano waayo kelimadaan tasriif wax la yidhahda lagu samaynin wow u bedeloo cuwayjundheh inta aan sheegnayba taskhiirka waxaa la mid eh, jamcu tagsiir oo jamcu tagsiir kelimada inaad jamcu tagsiiriso haddii aad dooni aaniga in la fadxiyaa in la xarakeeyaana uu u baahdo aaniga haduu asal ka soo gadoome xarfulcilla haddii uu yahay asal haddii uu ka soo gadoomo asalkii uu celi hadduu majhuulul asli yahay ama zaa'id yahayna waa uu celi fawaacilun lifawcalin wixii aan lahaynoo idil waa noocaas oo daaribin daaribatin islaantii wax garaadee dawaariba lagu jamcinaya xaa'idin xawaa'id aani wuxuu ahaa layn isla markaa zaa'idahoo asal ka soo gadoomin majhuulul asli haddii uu yahayna waa la mid hadduu asal ka soo gadoomayna asalkiisi uu celiyo baytun jamci abyaat baad ku jamcini naabun anyaab baad ku jamcini afcaal weeye awbun ahwaab baad ku jamcini wownimadii baad u baaqiyeenay lawowgu ahaan jiraye adigu sidaa taskhiirkaad marini intaas ujeeda wardud celi aaniyan xaraf labaad aaniga oo laynan xarfulayna aaniga oo quliba la gediye oo asalkiisii laga gediye waxaad u celisaa liaslin ilaa aslin asal u celi mar hadday arintu sida tahay fa qiimatan fasayir ka ehaysii qiimatan lafdiga qiima ah waxaad ka ehaysiisaa quwaymatan oo yadii wow u celi tuusib xaqaad asiibiya washada waxaa shaada cuyaydun waa shaad fii ciidin fii tashiiri ciidin ciid tashiirintiisuu shaad ku yahay wa xutima waxaa la waajibiyey liljamci jamcu tagsiir waxaa loo waajibiyey min daa xukumkan aan soo sheegnay xaal u yahay maa wixii culima loo ogaaday litashiirin tashiir loo ogaaday ayaa loo waajibiyey walaalifu alif athaani ee labaad almasiidu ee la siyaadiyey yujcalu alifkaa la siyaadiyey waxaa laga yeeli waawan waaw ayaa laga yeeli hadduu zaa'id yahay waaw ka yeeli jamcu taksiir iyo taskhiir labadaba kadaa kaa ayuu la mid yahay maa alifkii alaslu asal oo fiihi dhexdii ku sugnaaday yujhalu jaahil laga yahayna waa la mide wakamil ilmanquusa fi taskhiiri maa lam yaxwi hayra taa'i aalian kamaa wakamil dhammaystir almanquusa kii la nusqaamiyey dhammaystir fi tashiiri tashiir dhexdii ku dhammaystir maa lam yaxwi intuusan koobin weeye hayra taayita keyrkeeda xaal u yahay aalian hadduusan koobin kabaa lafdiga maa'i weeye ismi baa la doonayaa in la tashiiriyo ismiga laba xaraf haddii uu ku taagan yahay laba xarafaa ka taagan ee xarafka hore in la damiyaa waa waajib xarafka labaadna in la fadxiyaa waajiba yaa u taskhiir reebanna laga dambaysiiyo yaa uu taskhiirka xarfulicraab inuu ka dambeeyaa laazim ah cala alaqal hal xarafoo xarfulicraabi waa inuu ka dambeeyaa waayo waxaan dhici karin yaa uu taskhiirkii xarfulicraab inay noqoto wax suuroobi kara maaha xaraf icraabka la saaro waa inuu ka dambeeyaa marka ismigaa la taskhiirinayaa ulaai waa inuu yahay u yaraan waa yahay waxaa dhici karta ismiga laba xaraf inuu ku taagan yahay ku taagnida laba xaraf uu ku taagan yahayna laba waday u kala bixi ismigan aslul wadcigiisaabaa laba xaraf lagu dejiyey ka badanba maleh iyo ismigaa laba xaraf uu ka badnaan jiraye xadaf baa galay labadaa mid midun wey laba xaraf haddii uu ka badnaan jiraye xadaf uu galay alla sahali laba xaraf haddii lagu dejiyey ismigu asul laba xaraf yahay ismigaa waa mabni xaraf buu shabahay xagga wadciguna ka shabahay ismi mabniana lama taskiiriyo oo annagii soo marnayba oo shuruuddiisii waxaa ka mid ahayd inuu yahay mutawaqinun filxarfi waa inuusan ahayn sooma ahayn he ismi mabni ah haddaad cid magac oga dhigto ka warran mabninimadii waa ka baxaya mucrab buu noqoni maabaad nin u bixisay maa oo xaraf ahaan jirtay ayaad nin u bixisay ama maa oo ismi mawsuul ahaan jirtaad nin u bixisay khalaas mucrab bay isu bedeshay waa muxuu ahaa ismigan laba xaraf buu ku degan yahay labadaa xarafuu ku degan yahayna aslulwadcigiisi weeye waa lagu dejiyey ismiga aslulwadcigiisa laba xaraf haddii uu ka badnaa xadaf lagu sameeyey darteeda uu laba xaraf ugu soo noqday fadaa la xadfay cayntaa la xadfay laamta midunbaa midku doonaaba ha noqda yaa la xadfi laazim waxaa laazim marka aad tashiirina xarafkii waa inaad soo celisaa xarafkii laga xadfay waa inaad soo celisaa wacdun masdar weeye masdarkaa masdar kastoo calaa wasni faclin ku yimid fa'dana ay wow u taallo waxaa bannaan fa'da inta la xadfo ta in laga soo cood qaato masdar kastoo eh, calaa wasni faclin ku yimid fa'da wow kaga jiran oo dhanaa waddadaa la baryaa oo ciddatun iyo sifatun iyo in lagu keenaa bannaan waayahay sifatunba wasfun buu ahaa asalka waayahay yahay sifatun inaad tashiirisa haddii aad doonto iyo ciddatun wowdii inaad soo celisaa waajiba fa'dii xadfanayd oo waadiyun wacadiyun aad tidho wasfiyun inaad tidhahdaa waajiba sifiyun inaad tidhaahdo saadkii iyo fadii keli ku taskhiirisa wax banaan ma aha waxaan u jeedaa wadi wucaydun wucaydun inaad tidhahdo nisbadii baan ku lumay wucaydun inaad tidhaahdaa laazima iyo wusayfun inaad tidhaahdaa laazima caynta haddii ay xadfantaa la mid ah laamta haddii ay xadfantaa la mid ah sida akhun iyo abun iyo ibnun iyo waxyaabahan inaad taskhiirisaa haddii aad doonto ubaywun ayuu noqonayaa wowda ya loo bedeli waayo wow iyo ya isdaba dhacay kan horena uu reeba yahay musanifkaa keeni doonaa shan sharti haddii la helo wowda ya in loo bedelaa laazima labada yana laisku idqaamo akhun oo kale ukhaywun wowda ya ubedel iskule idqaam ukhayun buu noqoni ukhayun iyo ubayun iyo bunayun iyo sidaa in loo tasqiiriyaa waajiba ah. waa yahay ismiga aslwadcigiisa hadduu laba xaraf yahay sida maa oo kale waxaad ku samayna xarafka u dambe ayaa tadciifini xarafka xaraf lamidaad ah soo celini halkaasaa tashiirini oo maa hamza u dambe alif baa u dambaysa soo maahan alif kale keen hee alif kale haddii la keeno laba alifoo isdaba dhacay midda dambe hamze u bedelmi maa un buu noqoni mar hadduu maa u noqdo muwayh maa alifta ku xig alifta muxuu ahaa meesha taallaana majhuulatlasli weeyaane wow u bedel muwayun buu noqoni tashiirki sidaa in la yidhaahdaa waajiba intaas u jeedaa ismiga hadduu ulaai ka badan yahay xadaf waa ku jiraan laakiin inta ka joogta saddex xaraf ayaa iyo ka badan ayaa ka joogta xarafkii laxadfi lama soo celin karo sidiisaa loo daayna khalaas shaakin oo kale wey shaakin shaaik buu asalka ahaa hamsadii dhexdaa la xadfay shaakin buu ku yimid he shiin iyo alif iyo kaafa ka wada jooga soo ma ahan lama soo celin laya hamsadii shaakin shuwaykun ayaad ku tashiirini waka xuruufta saddexa waa inay ka yar tahay marka aan leenahay waxaan la tirinaynin ta ta haddii ay joogto joogideeda kale cadamku la mid yahay la tirin maayo cidda oo kaleba tada ma aanan tirinin intaas ku wada wa kamil dhammaystir almanquusa manquus dhammaystir wakamil dhammaystir almanquusa kii la nusqaamiyey fi tasqiiri tasqiir dhexdii ku dhammaystir manquus ismigii ya-da ku jiranaaye ee mucrabka ahaa kaa looma jeedo ee wuxuu u jeedaa ismiga xadaf un lagu sameeyey awalku ka xadfan yahay dhexduu ka xadfan yahay aakhirkuu ka xadfan yahay farqi ma leh sidaa ayuu u wadaaye ismigii manquusee baabulciraab aan ku soo mari jirnay ha ku lugoy waxyaabaha ee muxuu ahaa mutaalacashadu <laughs> dhibaatada ay leedahay ka mid tahay haddii fanni aan lagu aqrininoo sheekh aadan u lahayna mutaalacawun aad ku samayso aa kugu isku dabagedinay meel wax loo wado manquuskan baad kii u qaadanay markaasaad lugoy kaarkugu dhici <laughs> wakamil dhammaystir almanquusa kii la nusqaamiyey fi taskiiri taskiir dhexdii ku dhammaystir maa lam yaxwi maada masdariya darfiya maa lam yaxwi inta uusan koobin weeye hayra taa'i ta heyrkii xaal uu yahay aalian xaraf saddexaad kamaa sida maa wey maadani waxaa suuroobi kartaa maa un oo biyo ah isla markaana hamsadiisii la xadfay inay tahay ma ahe maa oo ruux loo bixiyey inay tahay waman bitarkiimin yusahiru ktafaa bilasli kalcudayfi yacni lmicdafaa waman axadka yusahiru tashiirinayo bitarkiimin tarkiim ku tashiirinayo iktafaa wuxuu ku maarmi bilasli asalkii ayuu ku maarmi kalcudayf weeye yacnii wuxuu u jeedaa almicdafa halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi tarkiim la yidhaahdo tarkiimu tashiir baabulmunaadaarkii aan soo maraynay tarkiimka waa annagii qaybinnay saddex qayb ayuu u qaybsamaya tarkiim tarkiimu nnidaa oo kan caadigoo la yaqaanno ah tarkiiman ixdif aakhira almunaada ka yaa sucaa fi man dacaa sucaada iyo tarkiimu daruura dani kugu khasabtay labadaa baabulmunaadu kusoo sheegay mxuu aha muxuu ahaa walidiraarin rakhamuu duuna nidaa malinidaa yasluxu naxwu axmeda waxyaabaha munaada loo taskhiirin karo daruuro darteedana waa loo taskhiirini labadaa baabulmunaadu kusoo sheegay kan saddexaad waa tarkhiimu taskhiir taskhiir dartii in kelimada wax looga xadfo tarkhiibna xadaf baa loo wadaayo kelimada wax laga xadfo labadaa hore ee nidaha lagu samaynayey tarkiimu nida iyo tarkiimu daruura ee bablunida aan ku soo maraynay khaas waxay ku ahaayeen kelimada xarafka u dambaa la xadfay nido dartii ayaa loo xadfay ama daruuro darteedaa loo xadfay tarkiimu tashiir xarafka u dambe khaaskuma aha waxa la xadfiyo waxaa la xadfi kelimada wax alla wixii zaa'id ee ku jiro yacnii kelimadan waa hulaaiy lusuul waxaan soo marray kelimadu hadday saddex xaraf fucayl ku tashiiri hadday saddex xaraf keli tahay saddex xaraf haddii ay ka badato ziyaadaha kaga badato ama usuulha kaga badatee fucayl iyo fucaycil ku tasqiiri waa yahay kelimadiioo hulaaثiyu lusuul ah haddii saddex ziyaado ay kaga gudubto rubaaci iyo khumaasi ay gaadho dee fucaycilaa lagu tasqiirinaya halkan wuxuu ka hadlayaa waxaa bannaan kelimadii hulaaثiyu lusuul ahayd zawaa'idii oo dhan inta laga xadfo ulaatinimadii in lagu soo celiyo fucella lagu tasqiiriyo sida muxamed axmed maxamuud xaamid xamduun kulli isku dar xumaydun aad ku wadaa tasqiirini waayo xa iyo miim iyo daal keliya asal ah xuruufta kale oo dhan intaad xadafto xumaydun ku tasqiiri sidaa ayaa kuu bannaan tarkiibu tasqiir xarafka la xadfayaana inuu xarafka ugu dambeeya yahay laazim maaha xarafka zaa'idku baad xadfi ha u dambeeya dhexda ha yaallo ha horeeyo xamraa taskiiru xumayru inaad ku taskiirisaa kuu bannaan oo alifu ta'niidkii zaa'idka ahaa iyo kii kale labadaba inaad isla xadafto saddexdii ulaaigana aad ku soo celiso micdaf go'a garbaha la saartaa la yidhahdaa ama kootiga qabowga laga gashadaa micdaf la yidhaahdaa miimkaa zaa'ida soo ma ahan mucayif in lagu taskiiriyaan soo marray miimkaba iska xadafe cudayfun ku taskiiri sidaa ayaa bannaan intaasu sheegaya waxaa la mid ah ismiga ulaaiyu lusuul haddii uu yahay waxaan u jeedaa rubaaciyuusul wey afar xarafoo rubaaci ah lagu tasqiirin lahaa qabla alaakhirka waxaa yaallaa xarfulcilla fucayciila lagu tasqiirin cusfuurun kale cusayfi ku tasqiirin lahayd soo maaha waxaa kuu bannaan xarafkii qabla alaakhirka zaa'idka inaad xadafto fucaycila aad ku tasqiiriso oo cusfuurun cusayfir keli inaad ku tasqiirisay yadii aad iska xadaftaa waa bannaantahay waman axadka yusahiru tasqiirinaya bitarkiimin eh, xadaf ku tasqiirinayo iktafaa wuxuu ku maarmi bilasli usuusha ayuu ku maarmi zawaa'iddana wuu xadfi wadaalika kalcudayfi weeye yacnii wuxuu u jeedaa almictafaa ayuu u jeedaa wakhtim bitata'niisi maa sakarta min mu'anasin caarin ulaaiyin kasin ma lam yakun bitaa yuraadaa labsin ka shajarin wa baqarin wa khamsin washada tarkun duuna labsin wanadar lixaqutaa fiimaa ulaaiyan kahar wakhtim ku dhammaystir bitata'niii taa uu ta'niid ku khatib maa kii sakarta aad taskhiirisay min mu'anahin mu'anad xaggii xaal uu ka ahaaday mu'anadka oo caarin qaawan mu'anadka oo ulaaiyin ka sinnin wey maa lam yakuun waa hadduusan ahayn yuraa mid la ogaanaya bitaa'i bisababi ta'da sababteeda daa labsi labsi mid uu saaxiibee ka shajarin iyo wa baqarin iyo wa khamsi weeye washadda waxa shaada tarkun ta'da ka tegideed duuna labsin labsi la'aanti wanadara waxaa naadira laxaaqu taa tahaleelisiinteed ta haleeliddeeda shay ay halayso kaara ka batay ulaaiyan ulaai ka batay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ismi afar shari laga helay haddii la taskiiriyo ta in loo dambaysiiya waajiba afar hari afartaba matni ay saaran yihin afar shari ismi laga helay haddii la taskiirinayo ta in loo dambaysiiya waajiba afartaa shari ulaai ismiga waa inuu muana waa inuu sugan yahay shari wey ulaaina waa inuu yahay hari labaad wey ulaaثigaasi waa inuusan ta wadanin inta aan la taskiirinin hari saddexaad wey ta'da gelinteeda labsi waa inayan keenaynin afartaa shari ayaa la shardin ismiga waa inuu ulaaثi yahay mu'ana waa inuu sugan yahay ta waa inuusan wadanin hee ta hadduu wato tadiisaa loo daaynin war kale ma jiro ta waa inuusan wadanin taada waa inayan labsi keenaynin afartaa shardi marka la helo ismiga se afartaa shardi laga helay marka la tasqiiriyo ta baa loo dambaysiinay miaal sinnun iliga weeye sunaynatunaad ku tasqiirini oo ta baad u dambaysiini katifun oo garabka ah kutayfatun ayaad ku tasqiirini baabu ta'niis maxaan ku soo marray calaamatu ta'niisi taun wa alif wa fii asaamin qadaruu takarkatif wayucrafu taqdiiru bidamiiri wa naxwihi ka radi fi taskiiri yani ismiga haddii la taskiiriyo laftiisa asalkiisaa la garanayaayo inuu mu'anad ahaa katifin kutayfatunaad ku taskiirini daarun taskiiri baa lagu yidha duwayratunaad ku aliftaasi asalkeedii wow ayuu ka soo gadaamina dawaraanu ka yimide waawnimadii u celi duwayratun ku taskiiri oo ta u dambaysiyo ta'da haddii ay labsi keeni ka waran oo ismigaan ta haddii loo dambaysiiyo ta'niis la fahmi maayo macno kalea la fahmi aa ta lagu dhowaan maayo markaa musanifka wuxuu miaaliyey ismuljamci اljinsi waxa loo yaqaano iyo cadad ismuljamciljinsi waxa loo yaqaanaa ismiga mufradkiisa iyo jamciisa ta lagu kala saaro mufradkaa ta la geliyaa jamacna tadaa laga daayaa sida baqaratun oo kale baqaratun iyo shajaratun iyo tamratun iyo haddii ay looda badan tahay baqarun waaye hadduu hal xaba yahayna baqaratun weeye walow mudakarba ha noqdo baqaratun waa hal neef halkaa neef lab iyo dhidig dibi iyo sac midku doonaa ha noqdo haddii ay badan yihiinna baqarun weeye waayo baqarun aa lagu yiro neef lo'oho saca buqayratun haddaad ku taskiiriso hal neef inaad sheegi haysaa loo malayni ee la malayn maayo mu'anas inaad ka hadli haysa heetaadaba iska daa haddii marbaa lo badan aad sheegi haysa buqayrun ku ta'niifi ee ku taskiiri shajaratun lamid a shajarun aa ah geedo badan aad rabtaa inaad taskhiiriso shujayratun ha ku taskhiirinayna shujayrun taada ka tag sababkoo aa ta haddii aad ku darto be mufradaa loo malayni baabulcadad waxaan ku soo marnay alaaatan bitaa'i qulil cashara fii caddi maa axaduhu mudakara waxaa la tirinayaa haddii uu mudakar yahay ta'aa la gelinaya haddii uu mu'anas yahayna ta baa laga daynaya soo maaha khamsun yaa la tirinhaya haween ee khamsun oo haween la tirinaya dabacda inaad taskhiiriso khumaysunku tahiiri haddaad taa geliso he ragaaba loo malayni khumaysatun haddii aad marka si ayaan taa u dhicin iska da intaas u jeedaan wakhtim ku khatim bita ta'niii taa u ta'niid ku khatim maa kii sakarta aad tashiirisay min mu'anain mu'anad xaggii xaal uu ka ahaaday waa shardi mu'anadka oo caarin qaawanoon ta horay uu calaamad aan wadanin shardi labaad weeye mu'anadka oo ulaaiyin ulaai ah shardi saddexaad weeye ka sinnin weeyaanoo iligii ah sunaynatu maa lam yakun waa markuusan ahayn yuraa mid la ogaanayo maa lam yakun ismigaa markuusan ahayn weeye yuraa mid lagu ogaanayo bitaa'i bisababi taa'i ta'da sababkeeda daa labsin labsi mid u saaxiiba shardigii afraad wey kii labsiguu marka miaaliyey ka shajarin wa baqarin wa khamsin shajar iyo baqar way israacayaanoo ismuljamciljinsi weeye khamsinna waa eh, cadadkii weeyaan ismulcadad wey washadda waxaa shaad ah tarkun ta'dii in laga tago duuna labsin labsi la'aanti iyadoo labsi uusan jirin shuruudiina la hele ta'dii in la daaya naadir weeye xarbun ay tashiiriyeen yo xuraybun ku tashiiriyeen xuraybatun inay yidhaahdaana la rabay xarbu waa mu'anase waa yahay xataa tadaca alxarbu owsaaraha mu'anadka u celiya rabbi subxaana wa tacaala damiirka mu'anadka marka xarbin mu'anad soo ma ahayn xuraybatun inay ku tashiiriyaanay ahayd markaasay xuraybun ku tashiiriyeen washada waxaa shadee tarkuntaadiyoo laga tago duuna labsin labsi la'aantii wanadara waxaa naadira laxaaqu taataa haleelkeeda fii maa shay ay halaysho kaara ka batay ulaaiyan ulaai ka batay ismi ulaai ka badan mu'anasan u sugan ta inay geliyaan way yar tahay waa hadduu horay ta u wadanin hadduu horay ta u watay tadiisaa loo daynay fawaydibatun iyo wixii la mid ah wasaharuu shuduuda liladillati wadaa maca alfuruuci minha taawati wasakaruu waxay tashiiriyeen shuduudan liajli shuduudin shaadnimo darteeda waxay u tashiiriyeen alladii iyo wallati iyo wadaa maca alfuruuci lala qabo minhaa furuucda waxaa ka mid ah taawati waxaan soo sheegnay ismiga la taskhiirinayo afar shardi buu leeyahay isminimo waa shardi mutawaqinun fii shibhi lxarfi waa inuusan ahayn shardi labaad weeye siiqatu taskhiir khaali waa inuu ka yahay shardi saddexaad weeye mucadam waa inuusan u sugnayn afartaa shardi ayaa la shardinayay afartaa shardi waxaa ka mid ahaa ismi mutawaqinun fii shibhi shibhilxarfi ah oo binihiisa asal u yahay lama tashiirin karo allaylehe ismi mawsuul iyo ismulishaara mutawakilun fii shibhi shibhilxarfi weeye maca daalika ayagoo tashiiriyaa la arkay carab haddii ay tashiiriyeen tashiirkii aan naqaanaye fucaylun ama fucaycil ama fucayciil lagu keenayo kuma ayaan tashiirinin qaab kaley u keeneen laakiin tashiir bay ula jeedaan daa markay taskiirinayeen dayaabay ku taskiiriyeen daya taa tayaabay ku taskiiriyeen alladii markay taskiirinayeen alladayabay ku taskiiriyeen waayaha alladii afucayl iyo fucaycil iyo midna ma laakiin taskiir bay ula jeedaan in loola jeedaaba shaada sidaa ayuu u jeedaa wasakaruu way taskiiriyeen shuduudan liajli shuduudin shaadnimo darteeda waxay u taskiiriyeen alladii iyo wallati iyo wadaa alladii iyo allatii laba ismoosul wey daana isgulishaarihii wey maca alfuruuci lala qabo minhaa furuucda waxaa ka mid ah taawati ee ismulishaaro dhammaan lama wada taskhiiriyo ismu mawsuulla sidoo kale mid walba shan lafdi keliya laga taskhiiriyaa wallahu aclam sala allah wslam wbaarak cala